aani oo labeeya wa huwa qismigaasu maakii weeye yejzimu jasminaya ficlayni laba ficil wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa awaluhumaa labada ficil mid horeeya ficla shard وثانيهima midkooda labeeyana waxaa lagu magacaabaa jawاaب الشharد وجزاءه فhuوa qسmigaasu عalىa aربacaةi أنواaع نuuعyaalo afara wey وأma الqسم الثاني qسmiga labeeya وhuوa qسmiga labeeyana ma nuuع wayجزimu jasmiye فiclayni laba ficile laba ficilu jasmine u fiirsa markaas labada ficil mudaaric inay wada noqdaana dhici karta hadday mudaaric noqdaan lafdigu ka jasmina waxaa dhici karta labaduba inay maadi noqdaan maxalkuu k ka jasmina ah. ilaa maadi waa mabniye ficilka maadiga maxalkiisuu jasmina marka lagu leeyahay laba ficlu jasmiya waa haaliban waa sida badan ee waxaa dhici karta ficlu shardiga markuu jasmiyo jawaabkii inuusanba ficil noqono jumlo noqdo jumlo haddii lagu yidhi ficil waa ka guda weyn ah, waa ficil iyo faacil ama waa mubtade iyo khabar ah, marka jumlo la yidhahdo waa ka macno weyntahay ficil ficilka keligiisu aw laga hadlayo marka marka lagu leeya laba ficiluu jasmiyaa waa sida qaalibka laakiin waxaa dhici karta inuu jasmiyo ficil iyo jumlo ficlu shardigu asagu jumlo ma noqdo marnaba ficlu shardigu wax aan ficil ahayn ma noqdo jumlo ma noqon karo waxaa dhici karta laakiin ficlu shardigii markuu jasmiyo oo ficil ah jawaabki inuu jumlo noqdo jumladaas waxay noqon kartaa jumla ficliya ficil iyo faacil waxay noqon kartaa jumla ismiya mubtadiya khabar ama wax kale marka haddii ficlu shardiga iyo jawaab shardigu ay noqdaan ficil ma ficil mudaaric lafdiga u ka jasminayo hadday ficil maadi noqdaanna ficilka maxalkiisuu ka jasmina haddii jawaabku ficlu shardi ma noqdo sa jumle hadduu jawaabku jumlo noqdona jumlada maxalkeedu la jasmina saddexdaas wey marka marka laba ficlu jasmiya waa sida badan marka labada ficil hadday noqdaan laba ficil mudaaric halkaa laga jasmina lafdiga hadday maadi noqdaanna wayn cudtum cudna waaba halkaa laga jasmina maxalka shardigu marnaba jumlo ma noqdo ee jawaabku hadduu jumlo noqdana halkaa la jasminayo jumlada maxalkeeda ma ما fahma intaas wa ama alqismu qismiga aani oo labeeya wa huwa qismiga labeeya ma shay weeye yejzimu jasmina ficlayni laba ficil wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa awalahumaa labada ficil midka horeeya ficila shardina lagu magacaabaa ficlu shardi aa la yidhaahdaa labada ficil maxaa yeelay waxaa shardi loogu magacaabaa litacliiqi اlxukmi calayh xukunku asaguu ku xidhan yahy maxaa shardi loogu magacaabaa fiiri haddaan idhaahdo qofkii ka jawaaba kitaabkaa su-aalihiiso marna gefin wuxuu leeyahay hal kitaab oo naxwaa halka kitaab xukunkaas in la yeesho maxaa lagu xidhay waxaa lagu xidhay in jawaabihii laga jawaab soo ma shardi taasaa la yidhaha marka ficlu shardiga waxaa ku xidhan jawaabka shardi iyo u yihi jawaabka la heli ma haddaan shardiga la helin jawaabka maba la helayo haddaan shardiga la helin marka shardi maxaa loogu magacaabay litacliiqi اxukmi calayh xukunka asaga lagu xihay wliannahu calaamaة calىa wujuudi اficl الثaanي ficilka labaad in la helana isagaa calaamad u ah la heli ma ficilka labaad haddaan isaga la helin lأnnahu calaamaة calىa wujuudi اficl الثaanي ficilka labaad wujuudkiisa iyo helidiisa isagaa calaamad u ah ma la helayo haddaan isaga la helin saasaa ficlu shardi loo leeyay waa ficlu shardi wuxuu shardi u yahay jawaabka in la helo haddaan isaga la helin jawaab la heli ma marka midka koowaad maxaa lagu magacaabaa wayusamى أwaluhumaa ficla shardi labadooda kan hore ficlu shardiga lagu magacaabaa waniihimaa kan labaadna maxaa lagu magacaabaa jawaaba shardi wa jazaahu shardiga jawaabkiisii aa lagu magacaabaa wa jazaahu abaalmarintiisana waa lagu magacaabaa maxaa loogu magacaabaa litaratubihi cala alawali waxaa loogu magacaabaya jawaab waa litaratubihi cala alawali aanigu wuxuu ka ratib maaho ka dhalana kan hore kan horuu ka dhalana ka taratubi اljawaabi cala su'aal jawaabtu sida ay su-aasha uga dhalato waa maxaa loogu magacaabay jawaab waxaa loogu magacaabay litaratubihi muxuu ka ratimaa litaratubihi cala اlawali ficilka hore shardigahu ka ratima ficilka hore oo shardigahu ka ratima ka taratubi اljawaabi calى su'aal sida jawaabtu uga ratibanto uga dhalato su-aasha saasoo kale uga dhalana saas uga dhalana marka jawaabaa la yidhaahdaa maxaa yeelay wuxuu ka dhalanayaa midka ka horeeya saasa wey sida jawaabtuba ay su-aasha uga dhalato jaza maxaa loo leeyahy maxaa loogu magacaabay jaza tashbiihan lahu bijazaaءi اacmaal waxaa lagu shabahay acmaasha jazaheeda لأnnahu yaqacu baعda wuquuci shardi kamaa yaqacu jazaaءu baعda اficl اmujaazى calayhi maxaa loogu magacaabay jaza waa tashbiihan lahu bijazaaءi اacmaal acmaasha jazaheedii oo kalea lagu shabahay maxaa yeelay لأnnahu yaqacu baعda wuquuci shard shardiga dhicidiisa kadib uu dhacaa jawaabku kamaa yaqacu اljazaaءu baعda اficl اmujaazى calayh sidaa uu u dhaco sida uu u dhaco Ah, sida uu u dhaco jazuhu ficilkii layska abaalmarinayo kadib ah, dii la yidhaha qofkii ficilkaa sameeya wanaaggaasaa lagu abaalmarina abaalmarintu goormay dhece ficilka kadibay dhece ah, qofkii ficilkaa sameeya wanaaggaasaa lagu abaalmarina aa la yidhi goormaa wanaaggaas abaalmarintu goormay dhece bacda alficil soo maaha marka ficlu shardiga markuu dhaco kadibaa jawaabku dhaca saasaa jaza loo leeyay saasaa jaza loo leeyay marka waxaad tidhahdaa maxaa loogu magacaabay jawaab waxaa loogu magacaabay litaratubihi calى اlawali ka taratubi اljawaabi calى su'aal maxaa loogu magacaabay jaza tashbiihan lahu bijazaaءi اlacmaal لأnnahu yaqacu bacda wuquuci shardi kamaa yaqacu اljazaaءu bacda alficli اmujaasa calayh waay wa ama alqismu qismiga aani oo labeeya wa huwa qismiga labeeyaa maaki weeye yejsimu jasmina ficlayni laba ficil haaliban laba ficilde waa haalib anagii sheegnay waxaa dhici karta ficil iyo jumlo inuu jasmiyo wa yusamaa awaluhumaa waxaa lagu magacaabaa ficla shard ficlu shardi maxaa loogu magacaabay litacliiqi اlxukmi calay waliannahu calaamatun calaa wujuudi اficli haani waثaanihimaa midka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaaba shard litaratubihi calى اlأwli ka taratubi اljawaabi calى su'aal wajazaa'ahuna waa lagu magacaabaa tashbiihan lahu bijazaaءi اlأcmaal liannahu yaqacu bacda wuquuci shardi kamaa yaqacu اljazaaء bacda alficli اlmujaaza calayh fahuwa qismiga labaad calىa arbacati anwaacin nocyalo afar wey afara loo qaybiya midka labada ficil jasmiya afara loo qaybiya afara loo qaybiya fahuwa calىa arbacati anwaacin nocyalo afara korkoodu ku sugnaaday annowc اlأwal nooca ugu horeeya xarfu weeye bitifaaq kuwaan laba labada ficil jasmiya afara loo qaybiya min xayثu اlsmiyatu wاlxarfiyatu marka laga fiiriyo xagga isimnimada iyo agga iyo xarafnimada xagga isimnimada iyo xagga xarafnimada marka laga fiiriyo meeqaa loo qaybiyaa afar afar marka laga fiiriyo min xayثu اlsmiyatu wاlxarfiya xaraf miya ma xuruufa waxaan mise waa asmaa dhinacaas marka laga fiiriyo maxaa loo qaybiyaa afar afaraa loo qaybiya النوع الأول نوuca ugu horeeya xرف wey bاتiفاaqi والنوع الثاني نوuca labaad اسم wey bاتiفاaqi والنوع الثالث نوuca saddexaad xرف wey calى الأصح khiلaafaa ku jira laakiin inuu xرف yahay xoog badan والنوع الرaaبع اسم wey calى الأصح نوuca أفراad inuu اسم yahay xoog badan khilaafaana ku jira afartaasaa loo qaybiya taasu ijmaalay aheede hadda si tafsiil iyo misaalla leh waa kan annawc اأwl nuucii horeeye lagu yihi xarفun bاtifaaqi nuucii hore fa huwa in weeye waxdow keligiis xaaliya waa in oo kaliya ayadu waa xarف wax kale ma tusto waa xarف isimnimo ma tusaydo macnaha waa xarف waa xarف annawc اأwl fa huwa in weeye waxdow keligiis xaalu yahay naxو in tudaakir haddaad mudaakaraydo tanjax waad guulaysani casharka haddaad soo mudaakaraydo waad guulaysani waad barani waad fahmi daadan soo mudaakarayna miiska saarta usii sibdo markaad darsiga usoo socto hora soo qaado meeshaana ku ceeboobe dhowr subax galbaad uga ceeboodana marka dambe alaaba isku xeshoo doono iska hari doon in tudaakir tanjax in tudaakir haddaad mudaakaraydood soo akrido darsiga ood soo diyaaraydo ood aad u soo diyaarido yanjax waa guulaysane isagaa ku icraabay fiiri siduu kugu icraabay fa in xarfu shardin wey waa xaraf oo shardi faa'iidaynay fiiri laba shay isku xiraa shardiga waa saas guusha wuxuu ku xiraa mudaakarada guushu maxay ku xihan tahay mudaakaraday ku xidhan tahay intaasaa isku xidhe fa in xarfu shardin jaazimun waxbuuna jasmiyaa laba ficlu jasmina bitifaaqi nuxaabu ku jasmina yegzimu wuxuu jasmiyaa ficlayni laba ficil alawal midka ugu horeeya ficlu shardi weeye tudaakir wa waani mid ka labeeyana jawaabuhu jawaabkiisii wey wajazaahu waa tanjax tudaakir ixraab marka wa tudaakir ficlu mudaaric ficlu shardi majzuumun waa la jasmiyey yaa caamiloo jasmiyey bin maxaa lagu garanaa inuu jasmisan yahay wacalaamatu jasmi jasmihiisa calaamada lagu garanaya asukuunu waa sukuunka tudaakir rada saaran faacilkiisii wafaacilu damiir mustatirun fiihi wujuuban taqdiiruhu anta watanjax ficlu mudaaric jawaabu shardi wajazaauhu majzuum bin wacalaamatu jasmihi asukun wafaacilu damiiru mustatirun fiihi wujuuban taqdiiruhu anta intii waa laga gudba wa ama nawcu haani nuuca labaad oo ah smun bitifaaqi wahuwa nuuca labaad almutafaqu waa kii laysku waafaqayo calaa annahu ismin inuu yahay jumla muctarida saas weeye fiiriya ama nawcu waa mubtada nawcu ahaanina waa sifo wa ama nawcu nawca nawca ahaani oo labeeya wahuwa almutafaqu waa midka laysku waafaqayo calaa annahu ismin inuu yahaye qabarkii waa soo socdaa fa tiscatu asmaa'in hadda waxaa lagaa rabaa waa lagu laqbaynaa inaad tirahda sidaasaa loo icraabay markii la laqbeeyo fiiriya laqbada aa lagu fahma icraab hadda fiiri annawcu waa mubtada qabarkeediina fa tiscatu asmaai waa mubtadihii qabarkii maxaa kala dhex galay jumlo kaloo muctarida wa huwa waa mubtade almutafaqu calayhi almutafaquna waa qabarkiisa jumladaasaa dhexda ku jirta maxaa lena markaa laqbaynayno qof kasta oo naxwo yaqaan dheganola waa maqla waxaan leeyahay wa ama nawcu nawca نوuca aلثاني oo labeeya wahuwa noocaasu almutafaqu waa midka laysku waafaqaye calىa annahu ism ism inuu yahaye fatiscaةu asmaain asmaa sagaala wey saasaan lena wahiya sagaalka ism man wey wamaa wey waayun weye wamataa wey waayaana weye waayna wey waanaa weye waxayfumaa weye wakayfamaa wey sagaalkaas inay asmaa yihin waa laisku waafaqsany xuruuf aysan ahayn sagaalkooda mid kastoo ka midana laba ficlu jasmiya ah, kayfa maada la isku haystaa oo kuufiyiinta qaba basriintu ma qabaan inay laba ficil jasmido kayfa ah, ma naxwadana sida badan waxaa raajixa madhabka basriyiinta sida badan haddeeru sagaalkii mid midkuugu misaalina fa misaalu man man misaalkeedu qowluka waa inaad tidhaahdo oo kale waa qowlkaaga oo aad ku hadashoo tidhaahdo man yukrim qofkii karaameeyo jaarahu dariskiisa yuxmad waa la mahdina iiriya man yukrim qofkii karaameeyo jaarahu dariskiisa yuxmad waa la mahdina man ismu shardin jaazimin yejzimu ficlayni alwl ficlu shardin wasani jawaabi wa jazahu mabniin calى sukuuni fii maxali rafci mubtada waay waa mubtade yukrim ficlu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmi الsukuuni وفاacل ضمير مsتطر جواaزا تقدر هو يعuud عalى mن jاaر مفعول bه منصوب cلاaمة نصبه فضحة ظاaهرة في آkره jاaر مضاaف والhw ضمير متصل مبني على ضم في محل jر مضاaف إليه يحمد فعل مضارع مغير سيقة جواب الشhرط وجزاؤه مجزوم بmن وcلاaمة جسم السكون والنائب الفاaعل dhhd waa مغير سيقe وفاaعل hadhi ونائب الفاaعل ضمير مستطر جواaز تقدر هو يعuud على mن وجملة شرط وجواaب في محل رفع خبر مبتd mnta مبتda فعل شhardiga iyo jawاaب شhardiga waxa dhan oo laysku daraa ah khabarkii marka وجملة شharد وجملة شharد وjawاab وجملة شharد وjawاaبه في محل رفع خبر مبتd rاabطkuna waa فاaعل يكرم iyo نaaب فاaعلka يحمد miثaal kale وmaن يudaakir qofkii mudaakareeya dersiga ynjax waa guuraysana وmaن يudaakir alwaaw xarفu caطفin man smu شharطi jaaزimi yجزimu فiclayni alأول فicل شharطi والثاني jawاab وجزاء مبني calى سkون في محل رفع مبتdع يudaakir فicل شharطi مجزuم bmن وcalaamaة جسم السكون وفاacل ضمير مستطر جawاaزا تقدير هو يعuud calى mن ynjax jawاaب شharطi مجزuم وcalaamaة جسم ينجح جواب شرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جواز تقدير هو يعود على من وجملة الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدع والرابط بينهما فاعل يذاكر وقوله تعالى إلهي قولكيس فمن يعمل قفكي mihqaala daratin dhuura case qadar la-eg quraanjo yar oo gaduudan quraanjo yar oo gaduud amarag ah taas weeye darada taas weeye mihqaala dara wax kale qofku fasira markaad aragto dhegta qabo faman yacmal qofkii sameeya mihqaala daratin dhuura case qadar la-eg khayra min jihati اkhayr xagga kayrka qofkii ka sameeya yara waa arkayaa hu mihqaalu dariyu arkaa faman yacmal alfau bixasabi maa qablaha iska dheh halkaas waa faau fasiixe faau fasiixa le annaha afsaxat can jawaab shardi muqadarin taqdiiru idaa idaa carafta ana yowmaidin yasduru naasu ashtaatan liyura waxmalahum faaqulu laka man yacmal saas weeye marka waa faau fasiixe annaga waxaad naga tiraa bixasabi maa qablaha ha naga soo gaabi warkeeda yuusan nagu furan baab dheery baab dheer yuu nagu furan waxaad leedahay faman yacmal alfa-u bixasabi maa qablaha من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون في محل رفع مبتدأ يعمل فعل شرط مجزوم بمن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدير هو يعود على من مثقال مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مثقال مضاف ذر مضاف ذرة مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره khayra tamyiis mansuub waa tamyiis waa tamyiis marka waxay leedahay tamyiis limihqaali dara mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirih yara jawaabu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmi xadfu xarfi اlcilati wahiy alif alfatxatu qablaha daliilu calayha lanna alfatxata ukt اlif wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu calaa man hada damiir wlh damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali naصbi mafcuul bihi wjumlaة shardi wajawaabi fi maxali rafcin khabaru mubtadai wraabidu baynahuma faacilu yacmal ma a la soo gaaray marka manta manta macnaha waa yaryaraysayna hal mar wada sheegi mayne manta laba shay waa inaad ku dhegtaa horta waa ism labo waxaa loo dejiyey lilcaaqili waa ismun wudica lilcaaqili iska dhig bal intaas noo sii qabo man waa lagu weydiina waxaa leedaha waa ismun wudica lilcaaqili asalka waa saas caaqil ama tacbiir ka fiican horta saasaan ku arki doona naxwada insha allah lilcaaqili aan arki doona laakiin culummo badanoo muxaqiqiinta waxay yidhahdaan lilcaalimi a ah, ka fiican idcini midhaha loo deji saasaa ka fiican sababkana markeedaan arki doono insha allah laakiin iska sii qabo hadda ujeeddadu waa in horta naxwadii si tacbiiraadkiisii la bartee mancisun udixa lilcaaqili saasay yidhaahdeen halkaas iska dhig maa a soo hartay maana waa ismun wudica ligayri اcaaqil waa ismun wudica ligayri اlcaaqil waxyaalahan caqliga lahaynaa loo dejiye asal dhagaxa waxyaabaalahan caqligana xayawaanaadka caqliga lahayn shimbiraha geela ariga looda dameera wixii aan caqli lahayn asal loogu talagalay maada ah. waa ismun wudica ligayri اlcaaqil maadu waa saas asalkeedu maada asalkeedu waa nuucaas waa ismu wudica ligayri اlcaaqil wa mihaalu qowluka waa hadalkaa tidhaahoo kale maakii tasnac aad samaydo tujza bih waa lagugu abaalmarina maakii tasnac aad samaydo tujza waa lagugu abaalmarina maakii waa mafcuul bihi muqadama tasnac mafcuulkeediia soo hormaray maa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawal ficlu shardi waani jawaabuhu wa jazaahu mabniin calaa sukuni fiihi maxal nasbin mafcuul bihi muqadam waa mafcuul soo hormaray maanta mafcuul soo hormaray wey tasmac ficlu shardi majzuumun biman bimaa dhec tasmac ficlu shardi majzuumun bimaa wa calaamatu jasmi asukun wafaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiruhu anta tujza tujza ficlu mudaaric muqayaru fiiqa majhuula loo binayna faacilu qaada faacil qaadama maayo faacilu qaadana marka waxaad tidhahdaa tujza فicل مضاaرع مغayر صيqة jawaaب شhardi dhe وجزاؤه تujزى فicل مضاaرع مغayر صيqة jawaaب شharد وجزاؤه مجزوم بma وcalaamaة jasmihi xadfu xarفi اcila wahiy اlأlif alفadxaةu qablaha daliil عalayha لأnna alفadxaةa ukt اlأlif naaib faacila sheegay marka mغayru siqaha duya wa naaib اfaacili damiru mustatiru jawaasan taqdiru hiya tacudu alىa cafwan wa naaib اfaacili damiiru mustatiru wujuba taqdiruhu anta dhe ficil mudaaric taa lagu bilowbay ahaa oo mfrad mkhaadaba uu yahay naaib faacilku faacilkiu lamidi naaib faacilki waa mfrad mkhaadaba tujza adaa lagugu abaal marinayo wanaaibfaacili damiru mustatiru wanaaibfaacili damiru mustatiru wujuban taqdiiruhu anta bihi alba xarfu jari walaa damiir mutaصil mabniyin cala kasri fi maxali jari aljar wmajruur mutacaliq bitujza wajumlaة shardi wa jawaabihi laa maxaa laha min acraab anha mustanafa iska dhig waxba kama horeyn amase waxaa tira qowlka ma ka horeyday waxaa tira maquul qowl oo maxalkeeda nasbiga wajumlaةu shard wajawaab fi maxali nasbi maquul qowl iska dhig wamaakii taqra aad akrido tstafid minhu waa ka faa'iidaysane wamaa wamaa taqra wamaa kitaabkii taqra aad aqrido tastafid minhu waa ka faa'iidaysane maada waxaad ku riddaa kitaab kitaab caqli maleey bes wey ku rid marka ilamaa waa ogaan ilkayra caqla loo dejiyey wamaa kitaabkii taqra aad akrido waa kitaab fiican wax laga fada daad kitaab sixir akrida ka faa'iidaysan maydid wamaa kitaabkii taqra aad akrido tastafid minhu waxbaad ka faa'iidaysane ma smu shardi jaazimin yجzimu ficlaynal wal ficlu shardi waani jawaabi wajazaa mabniy calى sukuni fii maxal nasb mafcuul bihi muqadam dhe taqra ficlu shardi majzumu bima wacalaamatu jasmihi asukunu wafaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta tastafid jawaab shardi majzumu bima wacalaamatu jasmihi asukunu wafaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta minhu jaaru wamajruuru mutacaliqaani bitastafid wajumlaةu shard haba iska da jumlada shardiga iyo jawaabku tii hore ay ku xadfan yihin hadda jumlooyinka iska iska yar yaraynayna wa qowlu wa qowluhu tacaalى wa qowluhu dheh qowlu kadiyay ku cadfan tahay iyo wa qowluhu tacaala ilahay qowlkiisa wey misaalkii wamaakii tunfiquu aad bixidaan oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum baa laydin oofina wax allo waxaad kayr bixidaan ilahay agtiisa isagoo dhammaystirana laydinku abaalmarina ah, in allaha laa yadlimu midqaala dara wain taku xasanatan yudaacifha ilaahay dhuuracase qadarkeed camal saalix u samaydeen idinka dulmima hadday oo dembi idin saarima adnan lahayn xasana haddaad samaydaan dhuuracase qadarkeed la idhnaa baba idin laalaaba wamaa tunfiquu waxaad bixidaan wamaa ay ladiikii tunfiqu aad bixidaan min khayrin xaal uu yahay waxa aad bixideen min khayrin xaal uu yahay maaga aad bixideen yuwafa ilaykum waa laydin oofina alwaaw bixasabi maa qablahaa dhe alwaaw calaa xasabi maa qablahaa maa ismu shardin jaazimin yazimu ficlayn fiiri maadu maanta waxay ku dhace xoolaha la bixina xooluu caqli ma leeyi khalaas weeye ma marka ismun wudica ligayri اcaaqil dhima lacagaad bixiday lacag caqli ma leeda may taasaaba loo dejiyey maadan maa ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawlu ficlu shardi wasani jawaabi wajazaau mabniyun cala sukuni fii maxali nasri mafcuulu bihi muqadam wey maanta tunfiqu ficlu shardi majzumun bima wacalaamatu jasmi xadfu nuuni wawahlu jamaacati faacil mabniyun cala sukuni fii maxali rafcin walalifu faariqa min khayri min xarfu jarin khayrin ism majruur bimin wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akir اjar wاlmajruur mutacaliqan bimaxduufi wujuba taqdiiruhu kaa'inan xaala min ma maadaa laga xaalayna oo mafcuul bihiga ah maadaa laga xaalayna jaar majruurku hadduu xaalo ku tacalluqo hadduu sifo ku tacalluqo hadduu silo ku tacalluqo hadduu khabar ku tacalluqo waajibaa loo xadfaa ma la socotaa yuwafa ficlu mudaaric muqayaru siiqa dheh yuwafa ficlu mudaarico muqayaru siiqa waa ficil oo majhuul loo gereeyey ficlu mudaaric muqayaru siiqa jawaabu shardi wajazaahu majzuumu bima وcلاaمة جسم xdف xرف الclة وهy الألف الفضحة qبلha dليل عaليها لأن الفضحة qت الألف ونaaئب الفاaعل dhd ونaaئب الفاaعل ضميir مستطر جواaزا تقدير هو يحud ilaykum jaaru wa majruuru mutacaliq biwafaa wa mihaalu ayin ayin mihaalkeeda ayin ayada waxaad tidhaahdaa ismun mawduucun bixasabi maa tudaafu ilayh tanaa ugu ugu war badan markeedaan arki doona insha allahu maxaa loo dejiyey ayin waxaad tidhahdaa ismun ayin waxaad tidhahdaa ismun mawduucun bxasabi maa tudaafu ilayh wixii loo idaafeeyay noqota wixii loo idaafeey waxaa tiradaa ismu mawduucu bxasabi maa tudaafu ilayh waa ism loo dejiyey inuu noqdo wixii loo idaafeey mudaaf ilayhigeyda noqeen ismu mawduucu bxasabi maa tudaafu ilayh waa ism loo dejiyey inay noqoto wixii loo idaafeey wax alla wixii loo idaafeey noqeen ayunta saasaa lagu yaqaan haddii loo idaafeeyo caaqil caaqilay noqee ayuhum kiinni yaqum istaaga aqum macag fiiri hadda waxay ku dhece fiiri ayuhum kiinni dad ardadaani ku dhece soo caaqil maaha waa ka ayuhum idinka mid alla midka idinka mida oo yaqum istaagaa aqum macu annagu alla istaaga fiiri waxay ku dhece hadday rabto maalaa yacqil waa ku dhecda maalaa yacqil waxay ku dhacda أي kitaabi تقرأ تstfid mih ir way ku dhece waxay ku dhici kartaa makan waa ku dhacda ir makan waa ku dhece darf makaanay noqotaa أy makaanin tjlis ajlis أy makaanin makaan all makaankeed tjlis aad fadhiisato ajlis ana waa fadhiisaa ir makaanay ku dhece zaman waa ku dhece zaman waa ku dhece oo maxaad leedahay waxaad leedahay أya yوmi tasum asumcak maalinkaad soontaan sooma aya waxaad ku dhece maalin marka zamana ku dhece aya yoomin maalin alla maalinkii tasum aad soonto asum macad marka ayu maxay tahay wixii mudaafuleyge haddaad tidhaahdo caaqil fiiri ayuhum ayukum fiiri haddaad tidhaahdo maalaa yacqil waa noqonaya aya kitaabi haddaad darfu makaan ka dhigto waa noqonaya aya makaan haddaad drfuzamaan ka dhigtoo noqonay aya yowmin marka waa ismu mawduucu lima udiifa ilay bxasabi ma tudaaf ilayhi wmihaalu ayin qowluka waa inaad aya kitaabi hadda maxay ku dhacday yaa sheegay ayr caaqil maasha alla kitaab ilcaql ma lehe ayr caaqilay ku dhacday sa fiiri aya kitaabin taqra kitaab kastood akrido tstafid minhu waa ka faaidaysa waa kitaabkii kayr lahaa bala haddaad akrida beled ka helen aya kitaabin taqra tastafid minhu aya kitaabin kitaab kasta oo taqra aad akrido tastafid minhu waa aad ka faa'idaysanayn aya ismu shardin jaazimin yazimu ficlayn alawalu ficlu shard waani jawaab wajazaau mansuub adeer ayadu waa ka duwanta asmaa shardiga kale dhammaan waxay uga duwanta waa mucrab iyadu inta kalena waa mabni hadda sagaal sow maaha inta isimkaa sagaalkaas wax mcraba ah ayada uga jirta inta kale waa wada mabni mabniyu fii maxali kada alaleeya ayada waa mucrab lafdigeeda la xraaba hal maray mabni noqotaa waageeda allahna gaarsiiyo dad qaangaaraa gaara marka waxaa leedahay aya kitaabin aya ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawal ficlu shardi waani jawaab wajazaah mafcul bihi muqadam mansuub waa mafcul bihigii ficilka ka dambeeya taqra mafculkiisi wey mafcul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhiri aya mudaaf kitaabin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akhiri taqra ficlu shardi majzuum by وcلاaمة جسم السكون وفاaعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت تستفيد جواب شرط مجزوم بأي وعلاaمة جسم السكون وفاaعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت منه جار ومجرور متعلقان بتستفيد محaشhaهدku waa laba فعل جسمi haddi badaan fiirino misaalada aan qaadanay laba laba ficil ma jasminaye laba labadii ficil ma lagu haya mid walba laba ficil ma jasmine khalaas laba laba ficilay mid walbaa jasminaysa in aad loo soo fiiriyo in aad loo soo fiiriyo ayun timi ayadoo qur wa qowluhu tacaalى ayaa ayamaa tadcuu ayamaa magac alla magacii tadcuu aad ilaahay ku salow ilaahay waxaa u sugnaaday alasmaa magaxyaal alxusnaa wanaag badan fiiriya waxaa nidhi marka lagu leeyahay adawaatu shardigu laba ficilo jasmiyan waa sida badan laakiin marmar maxaa dhici kara ficlu shardi intay jasmiyaan jawaabku inuu jumlo noqdo waa tana misaalkeedi midooda kale kelmadahan oo ah adawaatu shardiga labada ficil jasmiya marmaraan maa ziyaadaa maa zaa'idaha gadaal looga dara marka maadaas u fiirso misaalku hadduu yahay carabi iska caadiya waxaa la idhaha maada zaa'ida a ah la yidhahda hadduu qur'aan yahay qur'aanku waa zaa'id lama yidhah waa la idabsada idabtaadaa la ilaashadaa silatun a ah la iska yidhah ama tawkiid a ah la iska yidhah qur'aanaa zaa'ida afkaaga allow haka keeni waa laga ilaashadaa afkaaga carabi caadi hadduu yahay maada ka badan waxaad leedahay zaa'idatun qur'aankana silatu ama tawkiidu aad leedahay tawkiidu hadda waa kana maadaana ka mida ayamaa tadcu maadaana ka mida maadan silatun iska dhig silatun iska dhig ha isku dhihin zaa'id ayamaa tadcu ayamaa ay ismu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawlu ficlu shardi waثani jawaabuhu wa jazaaؤuhu mafcuul bihi muqaadam mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fi aakhirih ma silatun tadcuu فعل شhرد مجزوم بأي وعلاaمة جسم xdف النuن وwaaw الجaماعaة فاaعل مبني على سكون في محل رفع وللف فاaرقة فlhu فdaas فiri marka جuمل ay jawاaب noqoto فa geli mar kasta oo jumla jawaab ay noqoto fa gele adaas waxaad dhigi karta alfaau waaqicatun fii jawaab shari alfaau waaqicatun fii jawaabi shari waxaa la mida ah, alfaau raabiatun liljawaab hadaad tiraa waa la mid alfaau raabiatun liljawaab jawaabkay xire faadu falahu alfaau waaqicatun fii jawaabi shar lahu allamu xarfu jar wlh damiir mتصل mbniي alى dm في maحaل jr الjاar والmajrوur متacaliqaani bkhabri متaqadimi maxduufin وujuba تqdiirhu kaaئnaة aad leedahay kaainu dhihmadi kaainina dhihmadi kaainuna dhihmadi maxaad leedahay kaaئnaة alasmاء mbtad mؤkr marfuuع alasmاء waa mubtadihi mؤkrka ahaa mubtadi ila qabarkii islaamada soo sheegnay lahu jaarmajruurkaasa qabar mqadama jaarmajruur hadduu qabar noqdo mutacalaqiisaba jaa-is u xadfaysa mase wujuub wujuub u xadfay waa anaga hadda sheegnay mubtadihi waa kan marka alasmaa mubtadaun muaqarun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri alasmaa waa iraabna soo maaha alxusna صifatu اlasmaa wa صifatu اlmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala اlalifi manac min duhuurihaa atacadud markaana jawaab shardiga lagaa rabaa waxaa tira wاljumlaةu min اlmubtada'i wاlkhabari fii maxali jasmin maxalkaan ka jasmayna fii maxali jasmin jawaabu shardi waay والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد